alxamdu للh رb العاalمين وأصلي وأsلم عlى نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعlى آله وأصحاaبه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعd waa mجldkii شhanaad bilowgiisii toddoba mujلد buu ahaa kii شhanaad baynu bilaabaynaa bab الشhufcة shufcadii buu baab yahay shufcadu waxa weeyaan la wareegid qofku uu la wareego waxaan la yibiyey wixii sii hore uu ku lamaanay waa masalo shareecadda ama fiqiga islaamiga ah un ku jirta oo qaanuunka madaniga ah aan ku jirin weeye qaanuunka madaniga ah waxyaabaha ka maqan iyo nuqsaamaha uu leeyahay kamidta macnaheedu waxa weeye marka laba qof guri wada leeyihi ee midi uu doono qaybtiisii inuu iibiyo waa inuu ka iibiyaa kan laleh sixira suuq buu ka siinayaa dabcan sixirka ay marayso muu ka iibinine cid uu ka iibiyey haddaba cid kale oo kii lalahaa aan ahayn ayuu ka iibiyey kan ku soo hadhay wuxuu xaq xaqu leeyahay kii soo biiree laga iibiye inuu idhaahdo saaxiibkaygii iga baxay imisuu kaa siiyey boqol waa kan boqolkiiyo dhaqaaji shufca la idhahdaa markaa sababta sidaa loo yeelay waxa weeye dad la arag iyo ama dhib la arag waxaa suuragala qofka soo biiray inuu hawl soo kordhiyo hawl inuu soo kordhiyo wadalahaanshaha ay wada yeelanayaan meeshan u adkaado muran iyo jaafaajiriq uu keeno dabeedna islaamku isaguu ka fuur yeelaya haddii la ibinayo waa labada nin gurigan bay wada lahaayeen tobanka kun ee dollara midibo shan buu lahaa mid baa iska dhaqaajiyo nin buu shan ayuu ka iibiyey qaybtiisa wuxuuhi war gurigan qayb baan leeyahay ku qiimaysan shan kun oo dollar isi aniga intuu ka qaatu iska tegay kii laga iibiyey baa yimid oo wuxuu yidhi dee gurigan hebelow aad sii joogta kii kula lahaa anigu lacagtii iga qaata imisuu kaa siiyey shan kun waa kuwana shantii hoo iska magaalayso anigaa ku wada hadhaya adeere iska raalli haw hadduu dacwoodana maxkamadduna saasay u baas garaynaysa macnaheedu waxa weeyaan isaga ayaa xaq ku leh haddii cid laga iibinayo sii joogahan baa xaq kule inuu la wada hadho waa labada shay marka ay labada midaysan yihiin wey gurigaasi markuu midaysan yihi haddii ay jaar yihiin laba oo isku qabsan ay yihiin iyadana shufcada noocaasi ma sugmaysaa oo xaq ma u yeelanayaa qofkan soo hadhay inuu iskula wada wareego haa iyo maya labada waa la yidhi axaadiidtana waynu arki doonaa waxaase la odhanayaa haa labada bakhaara isku xidhiidhsani qofkan soo haray inuu iskula wareego xaq buu u leeyahay haddii dariiqooda uu midaysan yahay oo waddo keliya laga wada gelayo aanay suuragal ahayn inay toos u kala baxaan oo aan wax waliba u kala soocnayn waxyaabay iskaga xidhan yihiin jaarnimada shufco waa lagu yeelan karaa sidaynu arki doona xaadiidta qaarkood sheegi doonto shufcat ljiwaar marka shufcada macnaheedu waa nooca waa nidaamka islaamiga ahe waxyaabaha uu la gooni yahay qawaaniinta ardiga ah ama wadciga ahe aanay lahayn waxa sidaa loo yeelay iyadoo ummadda laga ilaalinayo khilaafka iyadoo ummaddu sidaa ay u kala mudan tahay loo tixgelinayo cid cidiba cidda ay ka horeysa alxaqu liman sabaq waliman qarub xaqu ciddii u dhoweyd iyo ciddii u horreysay baa kusii haboon oo sii joogaha ah macnaheedu horta waa noocaasi la qabta axaadiista a'immada intooda badani ma qabaan shufcatuljaar labada jaarka ahi inay shufco isku leeyihin ma qabaan laakiin culimo qabtaa waa jiraan axaadiista qaarkoodna way ayinayaan waxaase lagu jamcinayaa in la yidhaahdo waa jaarka wax iskaga xidhan yihin xikmaddeeduna sida aynu hore usoo sheegnay waa si loo dhib yareeyo mushkiladii iman lahayd khusuumada iyo murankana loo yareeyo darar iyo dhibaatana qofkan sii joogay aanay ugu imanin can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala qadaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa uu xukumay bishufcati in la iskula wareego fii kulli maa shay dhammaantii lam yuqsam aan la qaybinin wax kastoon la qaybin dhammaantii shayga haddaan laba qaybsaninba oo uu mushaac yahay wax isku jira guri keliya oo midaysan uu yahay oon qaybsani karayn qofka ku soo haray xaq buu leeya inuu iskula wareego fa idaa waqacat alxuduud marka gidaaradu ay kala baxaan fa idaa waqacat alxuduud xadda labada guri markay suganto laba gidaar laba ijaar ayaa u dhaxeeya wa surifat uruq waddooyinkiina way kala baydheen oo laba wadday kala leeyihiin labada guri falaa shufcata shufca ma jirto nin waliba wixiisa xaq buu leeyahy gaarna wuu iibsan doonaa waa kala laba waddo waa kala laba albaab gidaar baa udhaxeeya waa laba guri wallafdu lilbukhaari wafii riwaayati limuslim ashufca shufcadu waxay ku sugantaa macnaheedii garatae fii kulli shirkin wada yeelasho kasta oo la wada yeesho fii ardin dhul meel jagaa ama beera aw rabcin ama guri aw xaa'idin ama dayr iyo beer kaasoo laa yaslux aanay suuragal ahayn wa fii lafdin laa yaxilu aanay xalaal ma noqonayso an yabiica qofkan inuu qaybtiisii iska iibiyo xataa yacrida jeeru u bandhigo calaa shariiki kii la lahaa waar hebelow miyaad iibsanaysa anigu qaybtaydii waan iibinayaaye waa inuu idhaahdo anigu qaybtaydii waan iibinayaaye ma iga iibsanaysaa ha iyo maya waa in miduu laga helaa hadduu yidhaahdo ha ka iibsado hadduu yidhaahdo maya oo uu qaybtiisa ninkaasi sidaa ku iibiyo jaaniskii isagaa lumiye ka laga iibiyey ma qabsan karo sidoo kale sharaxaynu ku arki doonaaye haddii qofkan markii uu maqlay hebelkii kula lahaa wuu iibiyey barhkiisii uu si dhaqso ah uga go-aan gaari waayo hebelkaa soo gala inay lacagta ugu celin waayo waa ka gubanaya way ka gubatay taas kama daba karayo wa fii riwaayati daxaawi waxaa ku tiimay qada anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu xukumay bishufcati shufcada ah, xoolahan la isu celinayo qofkii soo hara iskula wada wareegayo fii kulli shay wax walba wax walbo la wada leeyahay wa rijaaluhu hiqaat ah, raggiisuna waa dar hiqa ah waa shareecadda xakiimka ah mashaqadaa meesha laga saaraya shufcadu waxaynu ka arkaynaa axaadiidtan kolkaynu eegno wixii maguurta abaa laga hadlaya waayo wixii isagu dee manquulaadka la yidhaahdo manquulaadku waa gaadiidkii iyo wixii socon karayay iyo alaabtii la wada lahaa waa la qaybsan karaa murankeeduna wuu iska yaryahay laba qof hadday gaadhi wada leeyi dee mid baa ku hari kara midna uu kaxaysanay laba qof haddii ay bagaash wada leeyihin waa iska qaybsanayaan isdul yuururi maayaan laakiin waxa dhismaha la yidhaahdaa hawshiisuu leeyahy waa wixii mushtaraga axaadiidta sida aad ku arkayso mar haddii wadooyinku kala baydhaan oo gidaaradii u udhaxeeyaan dee qofkani xaqumana kii soo gala inuu difaaco waxaa axaadiistan daahirkooda ka muuqanaya in shufcadu jaarkii aanu ku jirin jufcada inkastoo ereygan ah fii kulli maa lam yuqsam ah, fii kulli shayin taa dambe ay yar muujinaysa wax isagana waxaa la odhanaya riwaayooyinka ka horeeya dee qaydaya oo qayd ku samaynayo fii kulli shayintu waa wixii aan qaybsanayn in labada qof isugu jira xaq islaamku uu siiye weeye sii joogaha oo la yidhaahdo shafiic sii joogahaas xaq wuxuu u leeyahay inuu idhaa iska raalli haw xaqaana lagama ridi karo oo maxkamaduna kama deerifayn karto qofkan iibiyeyna kama deerifayn karo ka soo biirayna kama deerifayn karo ee ilaa isagu ka gacan taagtuu idhaahdo waxaan celiyo ma karaya ama ma doonayo ama anaaba kaa wada iibinba haddii isagu iska daayo mooy xaqa wuu leeyahy inuu iskula hadhaa isxaq dhowrka islaamkaa sidan ku jira oo adiga arkayo qofkii mar haddii uu wixii isagu ka baxayo kan inuu codsi inuu u qadimo weeye su-aal uu idhaahdo war ma la hadri karay oo aanu is odhanin waa is aadaane bal intan weydaari hadduu ku dhibe adna mid sii dhiba ku reeb yuu odhani shufcat jiwaar iyadu way soo socotaa wa can anas bni maliki radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi aljaaru jaarku ma waxaad tidhaahdaa jaaru daari daarta qofka jaarka la ahi axaqu biddaari daarta la iibinaya isaga xaq ku leh rawaahu nasaa wasaxaxahu ibnu xibbaan walahu cilla والصواب فيه أنه عن سمurة بن jundب adigu culimada badani صaxiix bay ka dhigeen cilo qaadixa inaan ahayna sheege qaarkood sidaa meelaha kaga warramaya dariiqadooda ama inuu duruq leeyahy albani marka uu sii tatabucayo waayo jaaru daari axaqu bidaar daarta la iibinayo ka jaarka la ahi isaga iyada xaq ku leh siduu xaqu laga leeyahay de waa inuu la haro haddii laibsala iibinayo isaga xaq ku leh ayuu eraygu tilmaamaya jaaru daar ashu waa cahdi dihniya macnaheed waxa wey daarta la hadalhayo ee laga shufcaysanayo ka la-ah ayaa xaqule inuu la hadho xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa labada jaarka ahi in shufca ay isku leeyihiin oo kii soo hadhaa uu la hadhayo ciddii soo geli lahayd uu kaga xaq leeyahy kan kalena raaci can abi raaficin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam ah, nebigu waxa uu yidhi aljaaru qofka jaarka ahi axaqu isaga ayaa xaq leh bishaqadihi dheganaanshaha uu ku dhegan yahay daraaddeed wafiihi qisa qiso dheer buu xadiidku lahaa bisaqabid dheganaanshaha uu ku dhegayuu ku qabsan yahi meesha la iibinayo qofka la jaarka ah isagaa inuu la hadho xaq u leh maadaama uu ku dhegan yahay saqabkuna alqurbu waalmulaasaqatu waa ku dheganaanshaha maadaamuu ku dhegan yahay gurigu guriga kan soo hadhayaa xaq u ma zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwariu waayahay sidaasiba markaa ay tahay oo wixii isku dhex jiray sidii shufcada loo lahaa ayaa axaadiidtani tilmaamaysaa jaarkiina in uu umaray oo waxaa la yidhi aljaara qabla daar jaarka iska fiiri intaana daarta eegin haddaad daar iibsanayso jaarka horta eeg haddaad daar dhisanayso jaarka horta ee waxaa sidaa loo leeyahay mashaqada ka imanaysa ayaa keeni karta inaad hadday meesha xumaato inaad gurigaba ka carartaba laftiisaba marka kan soo biirayo mashaqo keeni kara daraaddeed ayaa la yidhi isaga ha laga iibiyo qofkan waay dahaba abu xaniifa ilaa tubuuti shufcati liljaari muطlaqan sawaء kana lahu maca shariikihi maraafiq mushtaraka aw la liظaahiri haadayn اlxadiiثayn imaam abu xaniifa ayaa ku tegey sidaa in jaarku uu yeelanayo shufco saddexda madhabe kale axaadiistaa horey qaateen ay leeyihiin mee jaarku ma leh ee labada isku jirun baa isku leh laakiin sida loo jamcinayana soo sheegnayo jaarku markuu isku wadan yahay marka duruufi ka dhaxayso markay dhibaata keenayso xikmadii labada isku guriga ah loo yidhi ha u shufcaysta ka soo hadha xikmadda haddii jaarkii laga helo markaasoo baarkinkoodiibaa isku mida wadadoodiibaa isku mida luuqa yaray maraan baa isku mida dee wax u kala soocanoo badan ma jirto wacan jaabirin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau hi aljaaru jaarku axaqu isagaa mudan mudnaan leh bishufcati jaarihi jaarkiisan kale wixiisa inuu la wareego ee sii iibinaya yuntadaru bihaa shufcadaa waa lala sugayaa inuu iskula hadho uu la wareego yuntadaru bihaa shufcadan waa lala sugayaa inuu wixii iskula wareego wain kaana haa'iban haddii haba ahaada mid maqan hadduu xataa maqan yahay waa la sugi idaa kaana ariiquhumaa waddadoodu marka ay tahay labada guriye jaarka ah waaxidan mid keliya eeg wuxuu soo ururinayaa labadii qowl ayuu soo ururinayaa kani oo dhexdhexaadinaya oo shafcadu jaarka way sugnaataa kolka waddadoodu kelita mashaqa markay ka iman karto mid inuu iskula wareegaa markay wanaagsantah waxyaabihii ka dhaxeeyey gurigaa keliya iyunbaa labadana ka dhaxeeya meelahaasiiba cidhiirigaas ah. markaa wuxuu ihi fajaءa hada اlqayd yajmacu bayna اlaxaadiid wa bihada falaa nakaarata fiih marka xadiidkan صaxiixa wuxuu jamcinaya axaadiidtii sheegaysay shufcat اljiwaar inay sugan tahay iyo kuwa muuqaalkoodu ahaa inaanu sugnayn labada jaarka haddii waxu kala soocan yahina waxba iskaga jirin wax dhibay isku qabaana aanay jirin ma sugmayso shufcadii haddii sida kani sheegaya waddadii iyo waxyaabaha qaarkood ay ka dhexeeyaan dhib keeni karana nin baa iskula hadhaya xadiidkaasi markaa ictibaartaasu keenay kama ana fi lislaami wafaan waadaaban saamiyatan waxuquuqan fi ma baynahum jaarkaa la dhowraya wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama wlmasaakiin wljaari dilqurba wljaari ljunud wsaaxibi biljamb saddexdaba wuu yahay wabni sabiili wamaa malakat aymaanukum intaa waxaa la ilaalinaya walaaltinimada islaamku inaanay dhaawacin adugu intaa wuxuu kusoo celcelinayaa shufcatu ljiwaar ay aada isugu khilaafeen oo jumhuurtu aanay qabin laakiin sidaasaa loogu cudur وعن ابن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال waxa uu نبigu yihi الشhفعة kaxل العقاal الشhفعة شhufcadu waxay la mid tahay kaxل العقاali dabarka furidiisa oo kale rawaahu بن maaجة والبزاr وزاada wuxuu kordhiyey وlaa شhفcaة لغاaئب qof maqani shufca ma laha wa isnaaduhu daciif xadiidku isagoo daciifa waxa uu tusinayaa shufcadu inay dhaqso tahay dhaqso inay dhaqso tahay buu tusinaya oo macnaheeda waxa wey qofku haddii uu ogaado gurigii in la iibsaday qaybtii qaybtii kii lalah ay wada lahaayeen inuu iibsaday hadduu ogaado waa inuu si dhaqso a ah u gaadhaa si dhaqso a ah ogeysiisu soo bixiyaa oo kii iibsada iyo kii iibiye iyo maxkamadda iyo haddii intaaba waayana markhaatiyaalu sameeya sameeyaan u dhahdaa gurigaa anaa la wareegaya hala ogaado ragow hala ogaado gurigaa iminkay dib ka murmiye ogaada la yidhaahdo marka ciqaalku waa dabarka xalliguna waa furidda awrku markuu dabran yahay suryaa loo yeelaa suryo suryadaasi fag baa laga siiyaa qofka yaqaan baa garanaye marka suryada fag laga siiyo si dhib yarba waa ku dhaqaaqaa marka de xadhigaa dhaksaha loo furay suryadiisoo kale jaanis intaa leegbu qofku haysta iyadoo uu ogaaday waxaan in la yidhi hadduu iska aamuso uu ka lumay jaaniskaas intan dambe iyadu tilmaamaysaa in shufco aanu lahayn qof maqani iyana baa ku jiro oo macnaheedu waxa weeye qofka maqani wuu leeyahay wuu leeyahay shufco xaq buu leeyahay weliba haddii uu soo diri karayo telefon iyo warqad iyo fariin iyo waa inuu jaaniska ka faa'ideeyo dadka soo gaadhsiiyaa warka warka waa inuu soo gaadhsiiyaa aصaxiixu ana xaqa shufcati kakayrihi min alxuquuqi laa yasquط ila bima yadulu cala rida biisqaط almuhim xadiidku marka lasii eego dee labada masaluu sheegay labaduba luminayaan jaaniskii qofkani yeelan lahaa ma sugna qofkani si dhaksaa ah, qofkani jaanis buu leeyahay shufcadii inuu qaato ee sidan la sheegayo deg deguma aha ayay noqonaysaa kolka laga xadiidka la daciifiyo qofkii haba maqnaadee shufcadii wuu leeyahay labada jeerba wuxuuna muhiimahun in la ogaado qofkani waxaanu inaanu karayn in la ogaadan wey laa yasqudu ila bima yadullu calaa ridaa biisqaai waa in qofkan ka soo fulaan waxaan inu ka maarmay markii loo sheegee la yidhi gurigii isaga ahaa ee hebel wada lahaydeen hebel qaybtiisii wuu iibiyey waa inay xaggiisa kasoo fulaan wax muujinaya inuu ka maarmay ama qowl ha ahaado ama qoraal ha ahaado ama isagoo muddo joogay oo tallaabo ka qaadi waayo ha ahaato maka ma ah. xaqu leeyahy xaqaa markaas maqnaanshana kuma lumayo si deg degana kuma lumayo waayo labada masalana xadiidka sheegay baa daciif ma naqaano markaa inagu shufcada laakiin ha ogaado ka iibinayaana ha ogaado ka udilaalayaana ha ogaado ka iibsanayaana ha ogaado walaalkaaga muslimkaana kol haddii aad adigii ka baxaysood ka maarantay dee ha xaasidi maxaasidina wuxuu sharcigu siiyey sii wa khitaamuhu miskun si wada lahaanshihiinii uu ugu soo gebagaboobo wanaag wanaag u kala amba baxdaa baab lqiraad aw ilmudaaraba waxa halkan waa wada shaqaysi baynu odhan karnaa wada tijaaraysi weeye waa badiilkii ribada ariba meesha ribada la idhaahdo caqadkii iyo heshiiskii bedelaya wey oo ribadu waxay ahayd waxaad inaad qof u dhiibto ood amaahiso dulsaarna saarto adigoo doonaya inaad adna ka faa'iidaysato ista uu ka faa'iidaysto laakiin labadiinaa faa'iidaa kala duwanoo adugu marnaba wax waayi mayse waxaad leedahay anigu mar haddaan ku amaahiye boqolka ah boqolkiiba toban baan leeyahay ama khasaar ama faa'iid anigu mar walba waxaygii waan leeyahay haddaan hantiilo ahay isaguna dee miskiinkani hadduu wax helana waa nasiibkii hadduu wax waayana dee wuxuu khasaarayaa dee xooggiibuu khasaaraya iyo xoolihii khasaarayba isagaa loo doonaya marka caqadka caynkaasee islaamku uu xaaraantinimeeyey ee caqdu riba la yidhaahdo ee amahda dulsaar kale ah wuxuu ku bedelay mudaarabada iyo muqaaradada oo macnaheedu uu yahay inuu qofna xooggii keeno qofna xoolihii qofna xoolihii loogu shaqeeyo kii ku shaqaynayana wax ka helo marka haddii wax la helana labada dhambe way helayaan haddii wax la waayona labada dhambe way waayayaan haddii faa'iido la helo kamaalkalina faa'iidu helaya ka ku shaqaynayaana faaidu helaya haddii waxbaba la waayaba dee qofkii xoolaha lahaa faa'iidadii wuu waayaya kii shaqaynayana dee wuxuu waayayaa mushqaayadii iyo xooggiisa wuxuu kusoo saaray bilo dhan ama sanado dhan buu ilaa la soo jiifay spe waktiga iyo xoogga iyo fikirka iyo qoraalka iyo barnaamijku qofkiinaya waxo dhan waa lacagi isbade waa cawaran yahay intaa arrinku hadduu sii dhaafo oo khasaara yimaado raasamaalka laftiisii khasaare ku yimaado waxba la weydiin maayo miskiinkan xoogga lahaa haddaanu gaboodfal samaynin hadduu gaboodfal sameeyey wuu magdhabayaa wixii uu ku shaqaynaya hadduu tacadi iyo xadgudub iyo gaboodfal ku sameeyey wuu magdhabayaa taana dee diraasadeeda maxkamadda iyo garsoorkay u taallaa marka sidaas sidaasaa loo kala soconaya marka wax kasta oo la is amaahinayo oo wax laga doonayo waanu banka u yaalaa khasaare iyo faa'iidaba laakiin haddii la idhaahdo qof baa wax la abaahiyey waxna waa laga doonayaa wuxuna waa wax go-an haddii la khasaarana isagu kuma jiro waa ribada lafteeda iska ilaali dadka qaarkood baa u yar dhuubo qofkao idhaahda hebelow de adigan lacagta iska haya aan ku shaqeeyo wixii kasoo waan kugu shaqeyn de adu bilowba intaa iska qaado maxaa kaa galay de bil walba aduu shan boqoloo dollar iska qaado tobankaa kun dhigto o oo hadday ka badatana faa'iidadu aada u badatana dee anaa iskale haddii la waayana oo faa'iidaba la waayana dee adiga maxaa kaa galaya aduu shantaadaa biilkaa iska qaado oo u sahlayaano waxa aduu shan biilahun iska qaado tobankan xawaalada iskaga darso farsamo yaroo noocaas waa tii lafdigeedi waa caynu riba waa ribadii oo malluuqan oo lagugu dhiibay un si dhuuban arrimed wey markaad wax ka helayso khasaariyo faa'iidaba waa inu meesha yaallo haddii khasaariyo faa'iide laga saaro oo la ydhaha waxaagii wax ka qaado go-an oon la waayeyn nafsu riba waaya waa saas wey leannahu caqadku caqdu shuraaka caqdu shirka iyo caqdu lmudaaraca iyo caqdu lqard saddexdaa waa inaan waxba udhaxayn badama ahatee wixii dad ama ahaatee waa inu bilaadulsaari waa mid caqdu shirka aan wada yeelanno tobankan waan kaa qaaday dee shuraakaynu nahaye aan inoogu shaqeeyo macnaheeda maxaa laga fahmaya khasaare iyo faa'iidabade anigu waxba ma hayo ee xooggii baan hayaa aan ku shaqeeyo oon mudaarabo sameeyo dee markaana khasaare iyo waa inu yaallaa haddii laakiin inta kaleba laga saaro laydhaa aduu wax go-anuun hebelow qaado shuraakana ma aha mudaaradana ma aha laakiin waa qardi iyo amaah dulsaar leh baabkeeda halkaasu gelaya waa badiilkii wax kastuu islaamku xaaraantinimeeyo waxbuu ku bedelaa amaahdii ilaahay uu xaaraantinimeeye dulsaarka lahayd wuxuu ku bedelay wada shaqaysiga qofkii doonaya macnaha wixiisii maadaamuu ka maqan yaha inuu wax ka helo dariiqadaada wax kaga helaysa waa tijaaradan way geli karaan mudaarabada iyo shuraakadu ama shirkadii aynu hore usoo marayn oo sida ay isu dhexgeli karayaan waxa weeye dadkii masalan shuraakada ahaa wax isku darsaday ayaa qaarkood shaqo dheeraada qabanaya tobankii qofa wax isku darsaday labaa kambanigii ka shaqaynaya marka labadaa shaqaynaya dhinac shuraak shurkadii bay kaga jiraan saamigoodu qaybtu soo saaro dee waxbay ka qaadanayaan faa'iidada dhinacna xooggoodii oo dheeraada ayay gelinayaanoo dee siyaaday leeyihiin laakiin siyaadadaa waxay ka qaadanayaan faa'iidada faa'iidaday ka qaadanayaan ee kuma qaadanayaan mushahar ahaan oo sababta loogu diiday waxa weeye dee sidii mudaaribka oo kale wey mudaaribku ila wax go-aan muu qaadan jirin faa'iidadunbuu wax ka qaadan jiri haddii faa'iida lawaa inuu iska tegay marka labada nine shuraakada u shaqaynaya haddii faa'iide la helo bersant yar ama nisbo yar oo boqolley yar ha loogu daro oo faa'iidada ka mid a ah ha loogu daro sheerkoodii ha loogu siyaadiyo dha waa intii lagu heshiiyo weliba ilaa waa laga heshiinaya war camalkiina dheeraadka idinku intaa u qaato faa'iidada goobta haddii faa'iidada la waayana de camalkoodii ha waaye marka waa mudaaraba iyo shirko isku jirta halkaasaa la marinaya kitaabka waxa u daliila aayaddan afar iyo labaatan suuratu saad waina kaiira min alkhulaطaa layabqi bacduhum calى bacd ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waqaliilu ma hum alla waxaa shuraakada ah ama xoog iyo xoolaha isku darsadeen ama xoole wa isdulmiyaya intooda badani dadka mu'miniinta ah mooyaane oon badnayn sunnaha nebiguna dee axaadiistii soo socotaad arki ijmaacana ijmaacu ummadduna sidaasuu qabaa berigii jaahiliyadda wada shaqaysigani waa jiray nebiguba khadiijuu la shaqaysan jiray calayhi salaatu wasalaam waaya aamil midina waa rabu lmaal ama saaxibu lmaal waa maalik iyo caamil caamilku waa kan xoogga la soo shaqatay kan xoolahalana waxaa la yidhaahdaa maalik ama rabulmaal baa lahayd caqadkani sidiisaba dee waa caqdu lamaana ama yadu lamaana qofku isagoo xadgudub sameeye mooye wixii dhacma waxba laguma leh xadgudub haddaanu samayn waynu arki doonaa waxyaaba xadgudub noqon kara <clears throat> waa waxa wey jaa-izu darafayn iyana waa mustalaxaadka fiqigun bay ka mid tahay midibo goortuu doonuu ka bixi karaa xaq buu leeyahy qofku goortuu doona inuu ka baxo iyadoo aan lugta lagu maranayn sharikaadka wax badan baa u baahan iminka la wado in sal looga dhigo shareecada hadii iminka la idhaahdo qofka baxaya shuraakada xaq buu leeyay inuu baxo laakiin saddex bilood kadib unbuu bixi karaa saddex bilood kadib ayuu bixi karaa dee saddexdan bilood waa rubucu sana saddexda bilood waa sanadka rubucii saddexdan bilood xoolihiisii way sii shaqaynaya ha dhowto marka uu baxayana isagana dee kolkii hore u codsaday baa loo xidhay kolkaasaa loogu xidhay midna dee faa-iidaa laga goostay ninkii sidii wax loo dudayo oo kale kabixidda uu ka baxay ayaa layaala ganaaxaha laga goosto saddex bilood faa'iidadooda qofkii haddii kaash lahayana hala siiyo haddii kalena alaabta hala idhaa qaybtaada qaado suuqa ka iibso dee isleenahay farsamo noocaasa loo wado waa nooc ka dabatuurahum muddada dheer loo qabanaya waaya waa cuquudda mubaaraka ah ee xooluhu ku barakoobaan dadka gacanta ku haya ammaano iyo iimaan iyo aqoon hadday isku daraan inuu keligii qofku shaqaysto talaa ka barako badan ana haaliu sharikayni maa lam yakun axaduhumaa saaxiba anigu dadka wax isku darsadaan weheliyaabuu ilahay inaan barbar taagni haddaanay iskhiyaamayn an shaybi can suhaybi radia allahu canh ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal salaatun fiihina albaraka saddex arrimood barakaa ku jirta buu yidhi barako ayaa saddex arrimood ku jira albaycu ilaa ajal in wax lagu kala iibsado ilaa muddo oo uu muddaysnaado waalmuqaaraba iyo tawada shaqaysiga laydhaah wa khaldu lbur burkii oo lagu daro bishaciir haadii lagu daro haadi iyo burkii oo lagu daro la isku daro lilbeyt waa xaafaddu gaar ahaantooda ay isugu darsadaan laa lilbayc laakiin iibkii maya rawaahu ibnu maajah biisnaadin daciif iibka sanadkiisu waa daciif wey ah, saddexdan arrimood barakadu waxa ay ugu sugnaadeen dee ilaa ajal ilaa muddo oo wax lagu kala iibsado dee saayiraad baa ku jirta alaabtan iga iibi lacagtana igula haw saddex bilood ama bil tiwo amaaho qof baa la dheefsiiyo ixsaan baa ku jira ixsaan ayaa ku jira ama lacagtan sii qaado oo iga iibi alaabta noocaasoo bil kadib ii keen ixsaan baa ku jira labadaba marka halkay ka barakowdee waxa weeye walaala iscaawiyey dee ilaan mar walba barakada waxay ku jirtaa bulshada isu naxariisashadeeda iyo wada dhaqanka wanaag muqaanadadiina waa noocanoo dee ninkii xoolaha lahaana waa la caawiyey ilaa hadduu aqoon waayo iyo wax cid wax u saarta lacagtiisu akoonkuunbay ku jiri lahaydoo biilki iyo sekadunbaa marin lahaa siduu u biishanayo u midhsiibayo ee sanadkii marka ay sekadu waktigeedu yimaadana loo jarayo dee saddex sanaba gaadi mayso laakiin maadaam isagoo iska fadhiya walaalkii ugu shaqaynayo dadaalayo faa'iida ugu soo saaraya barakaadina caawja kii kalena xoola uu ku shaqeeyo wax ka soo saaraabuu helay waa la kala ceeshay dee khalqulbir bishaciir dee jacburkaa iyo federationkaa qoysku wixii uu helay uu isku darsaday isaguna wax buuran buu isla noqonayaa reerka dee dhariga u qaban kara haddii laakiin uu baaciye layskuma darayo qishkii bay noqonaysa atarkani saasuu tilmaamay laakiin midkaynu uga soconaa waxa weeyaan wax wada yeerashuhu wanaagga uu leeyahay haddii iminka xadiidku daciif noqday dee kaa hore saxiix aynu soo marayna ee tilmaamaya kuwa waxwadale anaa sabaxeeya kaasaynu kaga kaaftoomayna kan daciifkaa ah. can xakiim ibni xisaamin radia allahu canhu anahu kaana xakiim waxa uu ahaa oo asxaabtii markaa tijaaradda ku jiri jirtay iyo ganacsigu caan ku ahaaye boqol iyo labaatan sano wuu jirayoo labaatanna w eh, lixdanna wuxuu ahaa islaamka ka hor lixdanna intii muslimkaabay ahayde waa khadiijo ayaa eedda u ahayd xaaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam annahu xakiim macnaa waa aaahaarta iyo daliilada sugaya baabkan wada shaqaysiga ayuu soo qaatay annahu kaana wuxuu xakiim ahaa yashtaridu cala arajuli qofka wuxuu shardi uga dhigi jiray idaa acdaahu maalan markuu xoolo u dhiibo muqaabadatan isagoo uga jeeda wada shaqaysi qof buu xoolo u dhiibay si uu ugu shaqeeyo oo u rogrogo waa baabkii muqaaradiya mudaarababa waa la idhacdaay muqaarado waxaa loogu magacaabay min alqardi alqadci bay ka timo waxbaa la kala goosanaya faa'iidada la kala goosanaya mudaarabana waxa ay ka timi de waa waakharuuna yadribuuna fi lard dar kaloo dhulka soconaya oo safraya oo tijaaraynaya halkaasay ka timi mudaarabada ila adarbu fi lard waa tijaaradu ahaa waa eray bixin qur-aanka uu sameeyey markuu muqaarada qof u dhiibo xoolu idhaahdo igu soo rogro inoogu soo shaqee wuxuu shardi uga dhigi jiray alaa tajcal maali xoolahayga ha gelinin fii kabidin radba beer qoyan beer qoyan macnaha xoolaha iga gelin walaa taxmilhu fii baxrin baddana ha iga marinin oo ha gelin walaa tanzil bihi ha dejinin oo xoolaha ha dhigin fii baطni masiil meel daad mareena fa in facalta shay-an haddaad wax samaysa min daalika saddexdaa arrimood faqad daminta maalii maalkayga waad magdhabaysaa inoo qabsidaa sidaasuu ka qori jiray xoolaha inoogu shaqee meelaha makhaatirta ah ee khatarta ku jirtana inooga ilaali sida xoolaha nool badood geliso stoorka oo aad ka dhigta meel daadmareena daa deg dega iman karaa baddii way liqi kartaa maxaanku dhahdaa dee abucaynaynkanina dee wuxuu u baahan yahay wax calfiya ilan isagiibaa kharash leh isagiibaa mawd leh oo qaarkii dhimanaya ahminkii haddii dee hulumba galo dee uu ka dhibaato badanya bagaashkii isagu saasay ula muuqato shuruudahaasu ku xidhisa meelaha qaarkood waxa ahayd inuu isaga ahaa iyo saxaabi kale ahaaba amaahna ha u bixin maasha amaahda la yidhahdana kada amaahdu waa nuxuus wey markuu kaa amaadunbu kaa soo horjeesan raw daarqutniy warijaaluhu iqaan wa qaala malik fi lmuwaطa can ilcalaaءi bni cabdiraxmaan bni yacquub can abihi can jaddihi annahu camila ninkani waxa uu ka shaqeeyey fii maalin licuhbaana maal cuhmaan lahaa buu ka shaqayn jiray calaa ana ribxa baynahumaa si eh, faa'iidadu ay qayb u noqoto oo ay u qaybsadaan faa'iidada cusmaan baa ina inoogu shaqee maalka faa'iidadaan kala qaybsano macnaa aar afarkanina wuxuu daliil u yahay mudaarabadii wa huwa mawquufun saxiix waa xadiid mawquufahoo saxiixa oo sideedaba dee musطalaxaadka ama eray bixinta cilmiga usuululxadiid la yidhaahdo macrifuu u baahan yahay maqtuucii saxiix buu noqon karaa mawquufkii saxiix buu noqon karaa marfuucii saxiix buu noqon karaa intiibana daciif bay noqon karaa masalan xadiidkan mawquufka ahi waa qowlu saxaabi hadalkii saxaabigaah weeye oo dee asar baa la idhaahda marka asarkaa ah haddii asxaabigii yidhi loo tiiriyo dee saxiix buu noqonaya haddii laakiin isagoo asxaabigu leeyahay nebiga loo kor yeelo oo qaala rasuulullaahi la idhaah dee markaasuu daciif noqonaya ilaa xaqiiqadiibuu ka baydheen marka waa mawquuf saxiixa maadaam ciddii lahayd loo tiiriyo inta ka sokaysana sanadkeeda sugan sidaasuu saxaabigu odhan jiray xadiidka waxyaabahaynu ka faaidaysanayna waxaa ka mid ah shurkaddu inay sugan tahay macnaa si xoog iyo xoolo wax la wadaagsado waxaynu ka faa'idaysanaynaa sheekhu halkan u keenay in shardi la dhigan karo shardi in shuruud lakala qoran karo dadka saamilayda ah iyo ku-shaqeeyayaasha shuruuddu inay ku-xisaabtan leedahay ayaad halkan ka arkaysa mar haddii iyo sunnaha aanay khilaafsanayn shuruuddaasi waa ko shuruuddan oo la khilaafaa waxay keenaysaa qofkii khilaafay in wax lagu yeesho oo wixii dee uu dhabo ayaa ka soo baxaysa wey haddii shardigu aanu diinta khilaafsanayn hadduu diinta khilaafsan qofkii waxba lagu yeelan maayo taana dee caqadka mar walba shardigaa loo bandhigaya kitaabka ilaahay ribaxa laftiisa iyo faa'iidadu labada qof kolba waa siday shardi ka dhigtaan waxaa badsan kara qofka maalka leh waxaa badsan kara qofka xoogga leh way isla egaysan karaan haddii ay doonaan taasi waa waxay kaga heshiiyaan iyadoo mar walba lagu xisaabtamayo sida naxariistaana haddii khasaara yimaadana qofka xoolaalay ka khasaartay haddaan gaboodsan iman bay nidhi marka halkaasuu dee ka warramayaa oo mudaarabada iyo shuruudaheeda ayuu kasii warramayaa iyo nidaamkan wada shaqaysiga maalgelinta wada shaqaysiga ah ee midna awoodda shaksigu uu leeyahy midna awoodda shurkadda iyo maalka uu leeyahy haddii masalan qofku xoolihiisa uu hal qof u dhiibay qofkaasuu kala xisaabtamayaa wixii gaboodfala ah haddii uu dhiibo shirkad daanilaya ku darayna idaaradda iyo dadka maamulka ah ee guddida ka ah kuwaasunbaa markaana wixii dhibah ay keenaan dee loo qabsan doonaayo wada yeelanaya inahaasuu si yar sharxaya wixii maaragtay waaqicaa jira ku yar dheeraada xoogaa baab lmusaaqa cuquudda waxaa ka mida isla waraabinta saqigu waa waraabinta musaaqaadkuna waa mufaacala waa ficil laba dhinac ka yimi qofkii beerta lahaa iyo kii uga shaqaynayay musaaqaadku waxa weeye geedtimireedka iyo geedka cinabka la idhaahdo labadaa geed beeraha ay ku yaallaan qofka ka shaqaynaya ee waraabinaya waxaa loo ogol yahay wixii ka soo baxa ee midho ah qayb ka mida ah inuu qaato maadaama nebiga ay ka sugantay calayhi salaatu wasalaam oo cinabka iyo nakhiisha ayaa looga shaqayn jiray midhaha ka soo baxa qaarkood buu badh buu siin jiray kuwa ka shaqeeya waynu soo aragnay mukhaabara ayaa la odhan jirayoo iyadoo waynu soo aragnay mukhaabarada iyo musaaracadu inaanay bannaanayn haddii maalan aanu cinab iyo nakhiil hayne hadhuurhkii iyo arabukida waxyaabaha uu yahay in qofkii lagaga shaqaysiiyo waxa beerta ka soo baxaya waa ti ayn hore usoo aragnay inaanay banaanayn iyagu iyagoo dee wixii baa kala yar duwana way kala tayaroon waxana waa beer beeran oo dee ku xisaabtan leh danna waa meel dee iska cidlo ah oo biiba karta iyo dee daliilkuwa midna baneeye midna diiday marka musaaracadii iyo mukhaabaradii iyo kuwaas waxay ahaayeen saricii qofka lalahaa ka shaqeeyo beer waxa soo baxayana badhqaado ama qaybtaa badhqaado qaybtaana badhqaado taasi may banaanayn laakiin geetimireedka waa banaanta in la idhaho wixii ka shaqee wixii ka soo baxan badhqaado can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu caamala wuxuu la shaqaystay ahla khaybara qoladii khaybar deganayd ee yuhuudda ahayd shaquu la galay bishadri maa shay barhkii ayuu kula heshiiyey inay qaataan kana shaqeeyaan barhkaasoo yakhruju minhaa khaybar ka soo baxaya waxaasoo min samarin midho ah aw zarcin ama hadhuuriyo firi ah muttafaqun calayh wa fii riwaayatin lahumaa riwaayo kale oo labada sheekh leeyin waxay ahayd fasa'aluuhu waxay weydiiyeen nebiga an yuqirahum inuu ku daayo bihaa khaybar inuu ku daayo nagu daa bay yidhaahdeen oo hanaga erye calaa an yakfuu inay kaga filaadaan camalaha shaqadeeda meesha annaga asnaqaanoo ka shaqayn doonna bay yidhahdeen walahum iyaguna ay yeeshaan nisfu damr midhaha kale barhkooda midhaha badh qaada badhna aanu ku siina kana shaqayna nooladaa faqaala lahum rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa wuxuu ku yidhi yuhuuddii nuqirukum bihaa waanu idinku daynaynaa meeshan nuqirukum bihaa waanu idinku daynaynaa khaybar calaa daalika heshiiskeenna ah ayaanaynu ku socon maa shi'naa intaanu doonno intaanu doonnaanu idiin dayn doonaa markaanu doonnana waanu idinka kaxayn faqaruu biha meeshii bay joogeen oy ka shaqayn jireenee wixii ka soo baxa barhkooda qaadan jireen xataa ajlaahum jeeroo uu ka fayday meeshii ka dareeriyey cumaru radia allahu canhu cumar bnu khaaab baa waktigiisii ka safeeyeyoo yidhi meeshan ma joogayaan yuhuude jasiirat alcarab waa laga saarayaae baxa oo durka uu fogeeyey riwaayadan kalena siyaado kale ay keentay walimuslim wuxuu la kordhay anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nebigu dafaca wuxuu u dhiibay ilaa yahuudi khaybara yahuuddii khaybar degenayd wuxuu gacanta ka geliyey nakhla khaybara geetimireedkii khaybar ku yaalay dhirtii ku taallay badnayd iyo deerihii wa ardaha iyo dhulkeedii shardiguna waxa weeye calaa shardieh an yactamiluuha inay ka shaqaystaan min amwaalihim xoolahooda xoolihii ay hore u ahaan jireenee laga qaaday walahum iyaguna ay qaataan sharu amariha walahum uu usugnaado sugnaado sharu samariha midhaha halkan ka soo baxaya barhkood saasuu heshiisku ahaa meesha khaybar la yidhaha ilaa boqol iyo konton kilomitr taqriiban bay waqooyi ka xigtaa madiina waxaa deganaan jiray xarun iyo qalcad qalcadu ahayd nimankii yuhuudda ahaa markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam ballantii ay ku jebiyeen gaaladii soo duushayna marar badan ay soo xoojiyeen waa kii ku hinjiye weeraray iyadoo markii hore la mari waaye markii dambe cumar cali eh, bn abi talib waa kii calanka u qaaday sidii baa lagaga xoog batay kadib soo jeedin bay keeneen nimanku mar walba maslaxadooda aada bay u yaqaanaa fursaddana aada bay uga faa'iideeyaan baa la ydhaha yuhuud markay arkeen in laga itaal roonaaday meeshan waxba aan u oolin ayay meel sollo ah logta la galeen midna waxay yidhaahdeen beerahani waa kuwa yagi annagaa naqaano sida wax looga soo saaro haddaan naga kaxaysaan way idinka bi'i doonaan beerahaan ka shaqayno ilaa naga xoog badato gacanta taagnaya beeraha iska qaato idinku iska qaato dee idinkaaba lebaha waa xoraysateen laakiin beeraha aanu ka shaqayno idinkuna yeesha midhaha ka soo baxa un kala badhaanu qaadano idinkuna kala badh rasuulku sala allahu alayh wasalam soo jeedintaa wuxuu u arkay inay maslaxadda muslimiinta ku jirto meesha khayr badan xoolo badan baa ka soo hoydo aada u fara badan iyagaana afyaqaano meesha hadday kharibi lahaayeenna dee iyagii ayaa ku wax waayaya oo taana waa laga aami waayo ka shaqeeya wixii kasoo soo baxawn inoo qaybi dabeedna khubarada beeraha ayaa loo diri jiray marka waktigu dhammaado waa la qiimayn jiray khars wax la ydhaha baa lagu samayn jiray waxay odhan jireen beertan intaasaa kasoo go-aysa iminka waa xasiid laakiin dhir intaasoo boqol oo kintaal baa saaran dhirta ah inagu intaasaanu leenahay noo keena gooya hagaajiya nadiifiya intaasoo kintaal baanu leenahay waay waa taqriiban iyagaa mararka qaarkood wax yar u dheeraan karaan marna dhinacan kale wax yar dheeraan karaan waa in yaroo daaracnaafiloo laysla ogoliy sidaasaa lagu waday nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay in meesha aanay lahayne ummadu leeda intaanu doonaanu idiin dayn bu shardigu waa caynka mala meesha marka la marka la doonana waa laydinka qixin waa laydinka safayn doonaa dabeedna cumar baa waktigiisii kolkii islaamku baahaya ayuu diiday adeersadan suntu kasoo kabacaysa inay islaamka dhex jiifto oo markaasuu yihi ka dhaqaajiyo waktigiini uu ka dhammaaday meeshii xaggaa iyo shaamu yaaca calaa an yactamiluuha min amwaalihim xoolahooda dee xoolahan way lahaan jireen bictibaari maa kaana waktigii hore wixii maalku ahaa inay iyagu lahaan jireen unbaa la muujinaya imika ma leh sidaasibaa markaa afarkan inuu tusinaya waxa markaa axaadiidta saxiixa ay tusinaysaaba inu leem in musaaqaadku uu jiro musaaqaadku oo ah dhirtii iyo in la isla waraabiyo saricii laga wada shaqaysto wixii midhaha maaragtay geetimireedkii cinabka waa bannaantah haddii markaa sarac ku dhex yaallo oo dhirtan cinabka iyo dhirtan nakhiisha dhexdooda haddii hadhuur iyo arabaki iyo shaciir iyo waxaas ku dhex yaallaan oo tabac uu yahay isna waa la ogolya inuu raaco waxaa ku muujinaya riwaayada u horraysee maa yakhruju minha min samarin aw zarcin ah, musaaracadu kolka ay taabicu tahay musaaqaadka way bannaantah laakiin markay mustaqil tahay musaaracadu ma bannaana intaana ku darso jawaazu lmusaaqaati wlmusaaracati bijuzin mushaacin macluumin mima yakhruju min azarci wasamar ee xadiidkana u daliila xaadiisan saxiixa ah ee aynu arkayno boqol kiiba sida loo kala qaadanayo unbaa shardiya laakiin waxaa shardiya musaaqaadka iyo musaaracadu inay isku beer keliya yihin oonay kala laba ahayn waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa inay kala duwan tahay mucaamalada gaalka iyo muwaalaadkiisu waa masalo caqiide ah gaalkii muwaalaad dee qur-aanku waa diiday iyo diintuba in muwaalaad loo sameeyo gacaltooye ah laakiin mucaamalada wanaagsan iyo adduunyada in lala dhaqmi karo waynu arkaynaa oo waa kaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam dee la shaqaysanaya wixii ay soo saarayeenna la qaybsanaya waaya muddaduna waa inay macluum tahay wixii lagu kala qaadanayo ma marka beertu dhashaaba ma sanadkiibaba waa in dee wixii uu yahay wax cad musaaqaadka culimadu way ogol yihiin daliilkaa cadina waa ku soo arooray khulafaa raashiduunna way isticmaalayeen nebiguna wuu uga sii horeeyey dahaba abu xaniifata wazufar ilaa ana almusaaracata wاlmusaaqaata faasidataani muطlaqan abu xaniifa cidlo u baxay lagamana dhegaysan wacan xandalata bni qaysin qaala waxa uu ihi sa'altu raafica bna khariij saxaabiga magacaa la yidhaahdo waxaan weydiiyey buu yihi radia allahu canhu can kiraa'i alard dhulkii ma lagu kirayn karaa bidahabi waalfida dahab iyo lacag faqaala wuxuu uhi laa ba'sa bihi dee taa dhibaata kuma sugna waa lagu kirayn karaa inamaa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yu-aajiruuna kuwo kala kiraysta dhulka calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebiga cala almaadiyaanaati maadiyaanaat meelaha maadiyaanaatka ayay ku kala kiraysan jireen waa meelaha biyuhu maraan wixii dushooda ka baxa takaariyada dushooda wixii ka baxa wey maadiyaanaat wa aqbaali ljadaawil iyo jadaawilka halka bilowgooda wixii ka baxaa jadaawilku waa takaariga biyuhu soo maraa ee godan xaggiisa hore wixii ka baxa waxaa la odhanaya beerta qodoo halka taaggae maadiyaanka la yidhaahdo wixii ka baxaad yeelanaysa ama takaariyada bilowgooda wixii ka baxaad yeelanaysa wixii boholkiiyo godka ka baxana annagaa leh wa ashyaaa min azarci waxyaabo sharca ka mid a ah ayaa loo shardiyi jiray oo laodhan jiray qaybtaa wixii ka baxaad leedahay eegu waa dhulkii saraca laga beraya geetimireedkii iyo nakiishii ma hayno iyo cinabkii kuwaa ma aha waa dhulkii la beraya musaaracadii baynu maraynaa marka halkaa wixii ka baxan adaale halkan wixii ka baxan anagaale taagga wixii ka baxa adaale godka wixii ka baxa anagaale wax noocaas ayaa berigaa hore dhulka lagu kala kiraysan jiray fayahliku haadaa kanaa hanaagsamaya kanaa ba'aya dhe uu ba'aya wayaslabu haadaa kanaa nabadgelaya wayaslabu haadaa kaasaa nabadgelayaoo wayahliku haadaa kaasaa ba'aya bay isugu celiyuun meel waxa loo shardiyey qofkii caamilka ahaa meelna waxa loo shardiyay qofkii maaliga ahaa mararka qaarkood bay dhacaysa qofkii shaqaalaha halkii loo cayimay inay ba'do halkii kabeerta lihina ay hagaagto mararka qaarkoodna sidaa cagsigeed baa dhacaysayoo ka shaqaalaha halkiisiibaa hagaagaysay oo wax ka baxaya ka beertale meeshiisiina nag bay noqonayso way ba-aysay marka haadaa wa haada la ysugu kaa celinaya waa nooca ah. kanaa nabadgelaya kana wuu ba-aya ama sidaa cagsigeed ayaa hayd ka beertale meeshiisa iyo ka kale kolba mid baa ba-aysay ta kalena way hagaagaysa walam yakun linnaasi dadkana uma sugnayn kiraa-un ilaa haadaa si kaley wax ku kala kiraysan jireen ma jirin oo lacag la isma siin jirin falidaalika sidaa daraaddeed sababtaa daraaddeed zajara canhu dee nebigu wuu diiday oo kol haddii labadii qofe meesha ka dhur sugayay mid wixiisii ay ba'ayaan dee kii kale afka dhulka ku dhufanayo meeshaa dagaal baa ka soo socda iyo isqab wuu joojiyey famaa shayun macluumun madmuunun faama shayun macluum wax la yaqaano in lagu kala kiraysto madmuunun oo la damaanad qaaday oo lacag la isu dhiibayba falaa ba'sa bihi dee dhibaata kuma jirto hadduu idhaahdo adeer beertan waan beeranayaae cabirkeedu intaa yahaye hadhuudh iyo arabaki iyo bariis baan ka beeranaya shantaa boqolo kun adigu iska qaado dee waaye maxaynu islaam aba la kala tegayba aba labadaa milyan iska qaado waayo wuu kireeyey dee meeshiis waa buqacadiisiiya uu kireeyey dee marka kan nasiibkii wixii uga soo baxa ama hawba ama hawbato marka wuxuu sharxayaa asxaabigan markii su-aasha la weydiiyey waa dhulka dahab iyo lacag waa lagu kala kiraysan karaa taa waxaa la yidhahdaa kiraau lard dhulkiioo la kireeyey laakiin musaaracadu ma banaana meeshiioo la beerayo in la yidhaahdo wixii ka soo baxaya farhkii ama qayb la cayimo in qayb la cayimo macnaha qofba qayb loo cayimo ilaa daadku biyu dhan unbay u bataanay taa muran baa ku jiro waa khusuumo iyo khilaaf baa ka soo socda waa la diiday marka haddii masalan musaaraca ay tahayna ma banaano oo sawirkeedii aragta haddii kiraalardi ay tahayna way banaanta haddii musaaqaad iyo musaaraca isku jiraanna way banaanta raafic ibnu khadiij saasuu kaga jawaabay fa amaa shayun macluumun madmuumun falaa ba'sa bih markaa musaaraca lama yidhaahdo kol haddii qofkii lacag laga kiraynayo kash iyada waa xalaal wuxuuna la diidayaa in qofkii meeshan dhulkii in la qaybiyo laydha halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo tafaasiisha noocaas ilan daabicooda kala duwan marka laydhaa beerta dhinaca iyo dhinaca inaanay isku mid ahayn baa dalsanimadooda iyo biyaha say u qaadanayaan marka laydhaa meesha godan iyo meesha taagan dee haddii roobku yaraadana meesha godan baa lagu faa'iidi haddii roobku batana meesha taagan baa lagu faa'iidi marka mar walba wixii khilaaf keenaya sharciguma oqola marka baabkan isaga ah waa beeralayda iyo sida ay u dhaqmayaan ee loo wada socon karo wa can haabit bn radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama nebigu nahaa wuxuu diiday can ilmusaaraca musaaracada waxa la yidhaahdo wa amara dadka wuxuu faray uu u fasaxay bilmu'aajara in la kala kiraysto waa tan aynu soo sheegayna mu'aajaradana waa in lacag lagu kala kiraysto haye lacag qura shardi maaha waa wax shay macluumahoo madmuuna baa lagu soo yiri gaarigaygaa qaado beertaba iga kiree anaa deeraya ama waxaad qaadataa adigu waxun buu cayiray taasi iyadu waa muaajara laydha laakiin musaaracadan khilaafku ka soo socdo waa mukhaabaradii aynu hore usoo marayn khutuuradda ay leedahay daraaddeed ayaa faikhtalafa alculamaau fii xukmi lmusaaraca fadahaba alaimatu halaat ilaa cadami jawaasiha ma banaana wa daliiluhum calaa dalik axaadiid raafic ibnu khadiij kunaa nukhaabir calaa cahdi rasuuli illaahi fanaha xadiiu xandalata bni qays ma fi lbukhaariyi wa muslim ma kunaa naraa bilmusaaracati basan xataa samicnaa raafic yaquulu naha rasuulu llahi canha waxaa afraada u daliilaynaana inay mamnuucta xadiidka muslim iyo bukhaari ku sugan can jaabir ana nabiya qaala man kaanat lahu ardun falyasrachaa in lam yusrichaa akhaahu ama walaalkii ha yidhaahda iska beero ama isagoo ha beerto laakiin yay maaragtay musaaqaat iyo waxaa gelay marka khilaafka ku jira buu halkaasi yar wadoodayaa kuwa mamnuucaya adiladooda kuwaasa iyo kuwa mujiisi eh, jaahiz ka dhigaya waxyaabaha ay eh, soo qaadanayaan lakiin wuxuuna la odhan doonaa markay isku jiraan musaaqaadka ayay banaanaanaysa hadday laakiin gooni tahay musaaracadu ma banaanaanaysa allah subxana wa